بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد مسألة النهي عشر كين اللي هي الصدنات كتابك لب الأصول كوحن كغور بحينينا نهيك شيخ انت بدأ نهيك عشر مضح بنان كما دقينه wuxuu ka dhigay masaa'il kooban oo amarka iska taabicu ah amarka ayay taabicu yihiin masaa'il nahyigu uu lahaana amarka horuuba ku soo dhex sheegay istidraa dartiibuna ugu soo dhex sheegay halkan waxaynu ku arki doonnaa haddii alla yidhaa waxoogaa nahyiga ka tirsan baynu ku arki doonnaa oo masaa'il koob kooban ah ereyga nahyigu waa masder ficilkiisuna nahaa yanhaa nahyun buu ahaa nahyiguna waa wax layska reebayo oo welibana si jasmi uu ku jiro layskaga reebayo annahyu nahyigii waa nahyiga nafsiga ahe iqtidaa'u kafin reebid lagaa dalbo weeye ama la dalbo can ficlin ficil laga reebo laa binaxwi kufa kufa iyo waxa la midka ana aan lagu reebin nahyiga marka culima laga hadlayo siiqooyin buu leeyahay isilaaxna wuu leeyahay luqana wuu leeyahay nahyigu haddaba wuxuu sheekhu yidhi nahyiga nafsiga ah ka lafdiga ama ahee ka nafsiga ah sidii amarkaba amarka nafsiga ah u soo tacriifiyey ayuu nahyiga nafsiga ah u tacriifinayaa waa iqtidaa'u kafin reebid la dalbo can ficlin ficil laga reebo laa binaxwi kufa kufa iyo waxa lamidka ana aan lagu reebin ee wax kale lagu lagu reebo ereyga iqtidaa waa dalab waxa la dalbayaana waa kafi oo ka hadhid ah amarkuna muxuu ahaa ficli buu ahaa samayn baa la dalbayey nahyigana ha samaynin baa lagu leeyahay arday badani waxay kala garan waayeen amarka iyo nahyiga ayay kala garan waayeen amarku waxa weeye waxaa samee nahyiguna waxa weeye waxa ha samaynin iskuma dhowo haddaba iminka fadhiiso amara waa inaan ku odhan karo ijlis nahyina waa inaan ka keeni karo laa tajlis ijlis waa fadhiiso laa tajlisna waa ha fadhiisan amar iyo nahyi way iska soo hor jeedaan oo laba shay oo isku did a ah weeyaan ama masalan waxaad odhanaysaa salli ama waxaad odhanaysaa laa tusalli labadaa dalaalo ayaan amarkana ka soo baxnay nahyigana aynu hadda gelaynaa annahyu nahyigii iqtidaau kafin waa reebid la dalbo reebiddani waxaa ka hadh baa lagu leeyay waxaa ha samaynin baa lagaa dalbayaa can ficlin ficil baa lagaa reebayaa samayn baa lagaa reebayaa wax inaad samaysaa lagaa reebayaa ereygaa iqtida'ihi waa dalab ereyga kafi ihina waa ka hadhid shayga laga hadhayaana waa can ficilin ficilkaa waxaa isla soo hoosgelaya ficilkii jidhku uu samaynayey iyo ficilkii carabku uu samaynayey iyo ficilkii qalbigu uu samaynayey acmaasha waxaa loo qaybiyaa aqwaal iyo afcaal iyo caqiidaha loo qaybiyaa saddexdaba nahyiguu soo gelaya oo afcaasha waxaa la odhan jiray wixii una carabku samaynan hadalka ahayn ee jidhku uu sameeyo dhaqdhaqaaqa afcaal baa la yidhaah afcaashaa waa lagaa nahiyi karaa waxaa kaloo lagaa nahiyi karaa aqwaashii wixii cara wixii lagu hadlayay oo laa takdib baa lagu odhanayaa been ha sheegin baa lagu odhanaya waxaa kaloo lagaa nahiyayaa waxyaabihii qalbigu uu samaynaya iska ictiqaadka ahaa oo dee laa tatawakal calaa kayri illaah baa lagu odhanaya ilaahay kayrkii ha tala saaran ama ha ku kalsoonaan can ficilin markuu sheekhu yidhi ficlintaa ardayga naxwiilihii ihi wuxuu moodayaa in ficilkii oo qura laysku diidayo ficilkuna kii ismiga iyo xarafka ka soo horjeeda inuu yahay buu moodayaa sidaa maaha hadda ficilkani waa wax la sameeyey wuxuuna keensanayaa ficilkii caadiga ahay masderka ahaa xadadka ahaa waxaa kaluu keensanayaa aqwaashii waxaa kaluu keensanayaa ictiqaadkii intaba waa lagaa nahyi karaa annahyu nahyigu iqtidaa'u kafin reebid la dalbo weeye can ficilin ficil laga reebo laa binaxwi kufa kufa iyo waxa la midka ah aan lagaaga reebina wax kale lagaaga reebo hadda kufa waa ka hadh waxaa la kufa ka reebtoon baa lagu odhanaya maaha nahyi markaa kufa haddii wax lagugu amro oo waayo kufadu amarkay ku jirtaaye nahyiga kuma jirto kufa ka hadh haddii lagu yidhaah maxaa talow kufa u naxwi ah waxa u naxwiya baa la yidhi dac iyo dar iyo kuwa lamidkaa ah. dac waa ka tag darna waa ka hadh waxaasoo dhani waa wada amar laakiin ma aha nahyi nahyiga isaga siiqadiisaa lagu gartaayo waa mudaaric laa naahiyaa ah lagu daray mudaaricii un laa naahiyaa ah ku dar maxaan odhanayaa markaa waxaan odhanayaa laa tajlis ha fadhiisanin fi ariiqi jidka laa tajlis fi ariiq war waddada ha dhex fadhiisan nahyigu waa mudaaric laa lagu daray haddaba laadaas ayaa af carabiga qaybo badane laba laabaa jirta oo ardaydu ayna kala garanaynin laada naafiyada ah iyo laada naahiyada ah haddaan laa tajlisku idhaa waa ha fadhiisan haddaan laa tajlisu ku idhaahdana waa fadhiisan maysid way kala duwan yihiin markaa laa tajlis waa nahyi laa tajlisuna waa khabaroo waa nafyi laa tajlisu haddii la godo xarafka u dambeeya laa tajlisu fadhiisan maysid weeyo qof mustaqbalka wax ka og sida ilaahay oo kale wax mustaqbalka soo socda wax ka og baa kugula hadlaya laa tajlisu fadhiisan maysid waan ogahay kolley maanta inaadan fadhiisanaynin laa tajlisna waa ha fadhiisanin waa laguu diidan yahay inaad fadhiisatid midna waa war oo haddaad samaysa dee qofkii ku warramay baa been sheegaya midna waa nahyi oo adigaa laguu diidan yahay inaad waxan samayso waad samayn kartaa laakiin haddaad samaysa dee waad dambaabtay oo waad khaldantay oo nahyigii baad jebisay nahyigu haddaba waa inaan ogaano laa tajlis iyo laa tajlisu inay kala duwan yihiin laa ta'kul iyo laa ta'kulu waa inaad kala garataa laa ta'kul waa maxay macnaheegu laa ta'kul waa maxay macnaheegu waa ha cunin laa ta'kuluna cuni maysid laa tashrab ha cabin laa tashrabuna cabi maysid taan inagu ka hadlaynaa waa ta nahyiga ah laa tashrab wey ha cabin taasaan inagu ka hadlaynaa halkaa nahyigiibuu sheekhu ku tilmaamay diinta markaynu qur'aanka ku dhex aragno ama sunnada rasuulka markaynu ku dhex aragno salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi shay laynoo diiday maxaynu ku xambaarnaa ma waxaynu nidhaa shaygan waxaa laynoo diidayaa saacad saacad qura ma waxaynu nidhahnaa shaygan waxaa laynoo diidayaa daqiiqad ma waxaynu nidhaa shaygan waxaa laynoo diidayaa sanad ma waxaynu nidhaa shaygan waxa laynoo diidayaa abid weligaa laguma ogola maxaynu ku xambaarnaa nahyiga maxaynu ka dhignaa waxaa la yidhi nahyigu hadduu qaydan yahay sida muctamadkaa ah, qeydkaa la raacaa haddii shay lagaa nahiyo oo nahyigaasi uu qaydan yahay qeydkaa la raacaa haddii nahyigu uuna qaydnaynna oo shaygan lagaa nahiyey uuna qaydnaynuu mutlaq yahayna weligaa intaad nooshahay waa laguu diidan yahay baa lagu leeyahay oo dawaan baad ku macnayni ood ku xambaari hadduu qaydan yahayna qaydkaad ku xambaari tusaale ahaan waxaa lagu yidhi laa tusaafir alyawma laa tusaafir waa maxay macnaheegu waa ha safrin haddaba alyawma haddaan ku qaydo laa tusaafir alyawma haddaan ku qaydo miyaa laguu diidan yahay berri safarto miyaa laguu diidan yahay bisha dambe inaad safarto laguma diidanaa waayo qaydkan alyawma ah unbaa la xaq siinaya laa tusaafir alyawma haddaan ku idhahda laa ta'kul laxman hilib ha cunin beriiska miyaan kuu diidanahay ilaa wuu qayday laa taakul eeg cunidii waan qayday oo hilib baan ku qayday laa taakul laxman baan ku hilib ha cunin miyaan kuu diidanahay inaad biyo cabto miyaan kuu diidanahay inaad caano cabto miyaan kuu diidanahay inaad baasto cunto ama aad beriis cunto ama aad laxoox cunto hilibkoo qudhun baan kuu diidanahay haddaba nahyiga haddii la qaydo qaydkaas baa la xaq siini sida muctamadka ah qaydkaa unbaa la raaci haddii aan la qaydin nahyiga oo qayd la'aan uu yahayna mudlaq baa lagu xambaari oo waxaa la yidhi culimmadu weligoodba aayad bay deliishadaan kiyoo zamanadu ay kala duduwan yihiin aayaddaa markuu ilaahay ina leeyahay laa taqrabu zina zina ha u dhowaanina markuu ina yidhi zinada ha u dhowaanina ma jiraan culimmada cid tidhi jiilaalkii unbaa laysku diidan yahay gugii waa fasax ma tidho culimmada cid tidhi maalintii iyo xilliga lays arkayo unbaa laysku diidan yahay habeenkii waa fasax ma jirto culimmada cid tidhi inta dhalinyarta la yahay unbaa laysku diidan yahay haddii la gaboobo waa fasax waa abid eg waayo waa mutlaq kol hadduu shaygan laynaga nahiyey uu mutlaq yahay mutlaqaa unbaad u qaadanaysaa hadduu muqayad yahayna sida muctamadka ah qeydka ayaad ilaalini ilan icmaalu lkalaam owlaa min ihmaalihi bay qaacida ahayde wuxuu idhi taasuu ka hadlayaa wa qadiyatuhu nahyiga qadiyadiisu dalaalada nahyigu addawaamu waa dawaam waa joogto marka shay laguu diido waxaa lagu xambaarayaa dawaam iyo joogto ayaa lagu xambaari oo weligiiba waxa waa laguu diidan yahay baad odhan wa qadiyatuhu nahyiga qadiyadiisii addawaamu waa dawaam oo weligaaba waa laguu diidan yahay waa maa lam yuqayad intaan lagu qaydin bikayrihi dawaamka kayrkii intaan lagu qaydin fil asaxi qowlka sixada badan waa haddaan qayd la siinin aan dawaam ahayn sida alyawma iyo shahran iyo usbuucan iyo maxaan ku idhaha sanatan iyo haddaan qayd la raacinin waxaad odhanaysaa nahyiga addawaam baa looga jeedaa weligaa laguma ogola culimmadu waxay yidhaahdeen nahyiga talow culuwi ma la rabaa isticlase ma la rabaa labada ma la wada rabaa mise midkoodba lama rabo afartii madhabee amarka aan ku soo marnay afartii unbaa halkana ku jira sheekheennu wuxuu qaatay nahyiga lama rabo culuwi ka wax nehiyayaa kuu ka nahiyaya inuu ka sarreeyo lama rabo shardi maaha waxaa dhici karta sargaalku inuu askariga wax u diido waxaa kaloo dhici karta askarigu inuu sargaalka wax u diido nahyiga sarrayn lama rabo sarrayn dhab-a ah lama rabo isa sarraysiinna lama rabo sarrayn iyo isa sarraysiin midtoona lama rabo nahyiga waa sidii amarka aan ku soo qaadanay waana qowlka sheekheennu uu muctamidka ka dhigay awal hore waxaynu naqaanay in nahyi iyo duco iyo iltimaas saddexdaa in loo kala saaro oo nahyiga waxaa la odhan jiray ka sarreeyaa markuu wax kuu diido waa nahyi baad odhan jirtay ilaahay markuu ku yidhaa walaa takuluu laa ta'kuluu amwaala alyataama agoonta maalkeega ha cunina markuu ilaahay yidhaah allah baa inala hadlaya inagoo addoommadiisiiyuuna inagula hadlaya nahyi baynu u naqaani ka'a ah, ilayn ilaahay u sarreeyaaye haddii adiga oo hooseeyo aad rabbigaa kula hadasho maxaynu kaana u naqaani ducaynu u naqaani markaad tusaale ahaan leedahay rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiinaa aw akhta'naa rabbanaa rabbigayow laa tu'aakhidna ha noo qaban markaad leedahay ha ii qaban ilaahow gefka ilaahay ma waxbaad ka nahiyeysaa waxba kama nahiyeysidee ducaa la odhan jiray iltimaas baa jiro oo laba nin oo saaxiibo oo isku derajo ah markuu midi yidhaahdo yaa cali laa taakhud hada kitab markuu kitaabka ha qaadin dee ma aha nahyi ma aha oo rag kala sarreeyo wax isku diidi kala ma aha ducana ma aha rag kala hooseeyo oo isbaryayana ma aha laa taakhud marka la yidhaha waa iltimaas baynu odhan jirnay saasaa loo yaqaanay oo kutubta in badan aynu ku aragnay in nahyiga saddexdaa loo qaybiyo hadda maadaamoon halkan marayno waxaynu odhanaynaa nahyiga culuwina lama sareeyo lama shardiyo isticlena lama shardiyo waxaba nahyi waa la odhan karaa laakiin rabbi marka lala hadlayo xishood laga xishoonayo ilaahay baa wax loo laga nahiyey in la yidhaah ayaa duco layskaga idlaaqaa xishood ilaahay laga xishoonayo ilan ilaahay wax lagama nahiyi kare annahyu nahyigu iqtidaau kafin waa joogsi la dalbo can ficlin ficil laga joogsado laa binaxwi kufa ka hadh iyo waxa la midka ase aan lagu aan lagu dalbin wa qadiyatuhu nahyiga qadiyadiisuna addawaamu waa dawaam maa lam yuqayad inta aan lagu qaydin bikayrihi dawaamka kayrkii inta aan lagu qaydin fil asaxi qowlka sixada badan siiqada nahyigu macaanida ay u soo arooreyso ayuu doonayaa inuu inoo taabto wateridu way soo aroori siiqadii nahyigu waa laa tafcal eh li litaxriimi taxriim bay u soo aroori xaar xarimid taxriim bay u soo arooriyo waa wax lagaa xarimayo ilaahay baa qur'aanka ku yidhi walaa taqrabuu ha u dhowaanina azinaa zinada ha u dhowaanina halkaa laadaasi waa naahiyo waxaan ku garannay inay naahiyo tahay taqrabu ayaa la jasmiyey oo xadfunuun lagu jasmiyey ila waa afcaalulkhamse eh walaa taqrabuu ha u dhowaanina azinaa zinada ha u dhowaanina haddaba markii laynaga eg ha zinaysanina laynama odhanin haba u dhowaanina baa lagu yidhi waa balaaqa markaa ah. marka shayga dhowidiisa laguu diido isaga laftiisana waa min baabi owlaa weeyi min baabi owlaa wuu ka sii habboon yahay isagana in lagu laga ilaalinayo walaa taqrabu zinaa aayaddaasi litaxriim bay u soo aroortay zinada in loo dhowaadaa oo carab loogu dhowaado ama in loogu dhowaado ama xubno kale loogu dhowaado wax xaaraan weeye walaa taqrabu zinaa zinada ha u dhowaanina litaxriim bay siiqadaasi ina tusaysaa walilkaraahati karaahana way u soo aroori waxaa jira nahyigii oo taxriim aan lagu xambaaraynine karaahiye lagu xambaarayo oo maxaa ka mid a aayadda rabbi uu ku leeyahay walaa tayamamuu ha u qasdina alkhabiisa ka liita oo minhu maalka ka mid a tunfiquuna idinkoo sadaqaysanaya la baxaya ilaahay baa ina yidhi markaad sadaqada la baxaysiin maalkiina ka liite ee yar daciifka ah kaaha la bixina e eh, ka dayibka ee wanaagsan la baxa haddaba waxaad eegtaa walaa tayamamu laadaasi waa naahiyo siiqadanina waa siiqadii nahyiga xaaraan ma aha xaaraan ma aha laakiin waa karaahiyo oo tusaale ahaan talow maxaa saarifa oo xaaraanta u diiday hadda waxaad haysataa shan boqoloo meel yar ka jeexan wa yaro jeexan waa la iska qaadanaya shan boqol oo yaro jeexan iyo shan boqol oo caadi oo saliima lacagtaada markaad haysatid haddaad miskiin wax sii istidhaa markaad jeebka gacanta geliso ka waraneed eed shanta boqol tirinayso haddaad raadiso tu yar dilaacsan waa karaahiyo waa karaahiyo walaa tayamamu ha qasdina buu ilaahay ina leeyahay alkhabiisa ka liita oo minhu maalka ka tirsan tunfiquuna idinkoo la baxayoo sadaqaysanaya waa karaahiyo xaaraan waxaa looga dhigi waayey iska daynta miskiinkan adan waxba siininba xaaraan maahee inaad maalka wax wax u qaban kara siisaa siday xaaraan u noqon inaad miskiinkan markuu wax ku weydiisto iska dhaafto ma xaaraanba shilinba inaadan siinin ma xaaraanba laakiin haddaba haddaad maalkaagii mid aan sii fiicnayn oo laakiin maal ah oo wax u qaban kara inaad siisa ka waran dee xaaraan iyaduna noqon may waa waxtare waa waxtaro waa iska dayntii bayba dhaantaaye waa karaahiyo uun maalkan aad u qastaysad kala dooranayso ila waa tanna waa adduunyada waa waa daartii aakhara la doonaya inaad wax fiican u hormarsatee eh. walil irshaadi irshaadna way usoo aroori irshaad irshaadku waxa weeye adigaa lagu hagayaa wax ku fiican baa lagugu hagayaayoo lagugu hanuuninaya ilaahay baa yidhi laa tas'aluu ha su'aalina can ashyaaa sheeyo ha weydiinina in tubda lakum haddii laydiin muujiyo tasu'kum idin idin murugo gelinayso ka xumaanaysiin nabi maxamed buu nini u yimid oo eyna abii buu ku yidhi aabbahay xagguu joogaa uu dhintaye eh dee finaar buu yidhi markaas muu naxayaa ninka aabbihi naar buu ku jiraa la yidhaah markaasuu ilaahay soo dejiyey laa tas'aluu can ashyaaa in tubda lakum tasukum ha su'aalina nebiga sheeyo haddii laydin laydiin muujiyo ama laydiin caddeeyo murugo idinku abuuraysa laa tas'aluu waa irshaad sida inoo fiican ee noloshaada u fiican ee warwarli'ida kuu ah ee naxdin la'aanta kuu aweeye ilan waxba u qaban maysid waalidkaayoo la cadaabaya maxaad u qaban kartaa uba dhintaye wax laxadood uu qabanaysaa ma jiro waxa weeye camal uu ku naar galo hadduu mutaysto ha uuna dee muslimnimoba ku dhimanin waxba camalkaagu u qaban maayo hadduu laakiin muslimnimo ku dhinto dee waynu ognahay oo iyada taasi haddaad u ducaysid wax tar bay u leedahay laa tas'alu waa lilirshaad weli ducaa'i duco ayuu u soo aroori duco ayuu u soo aroori nahyigii waxaad odhanaysaa rabbanaa rabbigayow laa tusiq ha leexin quluubanaa quluubtayada alla ilaahu qalbiga hanaga baydhsiinin laa tuzi quluubanaa ilaahay waxba kama nehiyeyside waa duco oo ilaahay baad baryaysaa oo siiqadani waa liducaa ha odhanin ilaahay baan wax ka xarimay inuu ilaahay qalbigayga leexiyaan ka xarimaya ha odhanin oo ila nahyigu litaxriim buu ahaaye rabbanaa laa tuzi quluubanaa welibayaani alcaaqiba cidhibta dambe caddaynteeda ayuu nahyigu u soo arooraa bayaanulcaaqibe ayaa jirta oo cidhibta dambe ayaa lagu caddeeyaa libayaani alcaaqiba tusaaluhu waxa weeye bayaanulcaaqibada marka lagu soo aroorinayo ilaahay ayaa yidhi subxaanahu wa tacaala shuhadada jidkiisa ku shahiiday isagoo ka hadlaya walaa taxsabanna ha u malaynina alladiina qutiluu kuwa la laayey fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa lagu laayey amwaatan kuwa dhintay ha u malaynina bal axyaaun way nool yihiin ilaahay ayaa nahi inaga nahiyey nin ilaahay jidkiisa lagu dilay inaad u malaysa nin dhintay inuu yahay ha u waa qalbiga ayuu hadda maluhu qalbiguu ka yimaadaa qalbiga ha ka malaynin baa lagu yidhi inuu dhintay carabka ka waran haddaba inaad tidhaa wuu dhintay inaad ka tidhaa way ka waa min baabi owla uu ka mudan yahay isna in laguu diido isla aayad kalaaba si saraaxatana u sheegtay oo tidhi walaa taquuluu walaa taquuluu liman yuqtalu fii sabiili illaahi amwaat ha ku odhanina dadka ilaahay jidkiisa lagu laayay amwaad ha ku odhanina waa dad dhintay ha ku odhanina ilaahay wuxuu ka dambaysiiyey bal axyaa haddaba nahyigani muxuu u soo arooray walaa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiili illaah amwaatan bal axyaa nahyigani waa caaqibada oo caaqibada iyo cidhibta jihaadku waa nolol cidhibta jihaadku uu ku dambeeyo ayaa nolol ah saasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo leeyahay walaa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiili illaahi amwaatan bal axyaa waa nolol weeye laakiin ma aha baa lagu leeyahay dhimasho weli taqliili taqliilna waa u soo arooraya taqliil waa yarayn yarayn in shaygan la yaraynayo ayuu nahyigu u soo aroori nebi maxamed buu ilaahay ku yidhi walaa tamudanna ha u taagin caynayka labadaada indhood ilaa maa kii matacnaa bihi aanu ugu raaxaynay indhaha ha u taagin waxaannu dadka ugu raaxaynay guryahan dhaadheer iyo waxyaabahan oo dhan ha eegin waxba ha ka eegin waayo maxaa loo diidan yahay dee waa wax yar adduunka gebigiisu haddii aakhare loo eego wax jiraba ma aha walaa tamudana caynayka ilaa maa matacnaa bih nahyigani waa litaqliil weeye wax ha eeginoo indhaha hau taagin wax jiraba maaha maxaad ka eegi ila waa kii xadiisku ahaa hadday adduunyadu u wasnoomaysay u dhigmayso janaaxa bacuuda maasaqa minhaa kaafiran jadcatama gaal biyo kabashadii lagama siiyeen wax qiimalay noqon lahayd adduunyaduba ganac garab kareeca hadday la eg tahay maadaamay adduunyadu sidaa u yar tahay siiqadan haddaba rabi leeyahay walaa tamudana caynayka ilaa maa matacna siiqadani litaqliil bay u soo aroortay oo waa yarayn la yaraynayo weli welilixtiqaari ixtiqaarna nahyigu wuu u yimaadaa yasid waxaa laga yaabaa in aad aragto wax laguu diidayo laakiin yasidii ay ka dhadhamayso yasid baa ku jirtaa waxbaa la yasayaa ilaahay baa yidhi laa tactadiruu ha cudur daaranina qad kafartum waabad gaalowdeen bacda iimaanikum intaad iimaan lahaydeen kadibe waxbaha cudur daaranina waad gaalow waa la yasaya wax jiraba ma ihidine maxaad ka cudur daaranaysiin sawdinka gaaloobay ee diintiiba weydaartay waayo sid weey markaa laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum maxaad la cudur daaranaysi waabad gaalowdeen intaad iimaan lahaydeen kadibe yasid baa ka dhex muuqata welilya'si quusashaa iyaduna jirta quusasho quusasho ayaa jirto oo waxaa dhacda in inta nahyi soo arooro nahyigaa ujeeddada laga leeyahay iyo hadafkiisuna quusasho ay tahay quusid waxbaa lagaa quusinaya ma ad ka quusanaysa ilaahay baa yidhi laa tactadiruu ha cudur daaranina alyowma maanta ha cudur daaranina maanta quusta wey cudur daarashadii hadda lama aqbalayo aakhare marka la tagay qof ahlunaarku naarta ay arkaan markay naarta arkaan ay dhibaatada arkaan cudurdaar hadday ilaahay u geeya is yidhaahdiin ma miyaa laga aqbalaya waa yasi ka quusta wey wax cudurdaaroo soconaya ma jire laa tactadiru alyowm culimmadu waxay yidhaahdeen ixtiqaarka iyo yasiga labaduba waa laa tactadiru ayaynu ku tusaalaynay farqiga u dhaxeeye lagu kala garanayaa waa maxay marka yasidii ay meesha ku jirto iyo marka ay uu ku jiro yasi iyo quusasho waxay yidhaahdeen qariinadu yasiga waa alyowmaba alyowma ayaa yasiga qariino u ah laa tactadiru ha cudur daaranina maantadan maantadan aan joognaha cudur daaranina cudurdaarkii wuu xidhmaye quusta weeyi alyawma saasaa kolkaa quusasho loogu macnaynaya waxaynu arkaynaa culimo nahyiga marka aan eegayna sheekhu intuu inoo keenay inta uu sheekhu inoo keenay wuxuu ilaa sideed ujeedo oo nahyigu u soo arooro ayuu inoo keenay taxriimkii wuu keenay karaahiyadii wuu keenay irshaadkii wuu keenay ducadii wuu keenay bayaanulcaaqibadii wuu keenay taqliilkii wuu keenay ixtiqaarkii wuu keenay yasigiina wuu keenay sideed ujeedo oo nahyigu usoo aruuro ayaa jira waxyaabo badanna waa ka tegey wuxuu ka tegey waxaa kamida tamaniga tamaniga tusaale aan markii hore soo qadinoon amarka ku soo qadinay ayaa kamid ahaa waxaynu nidhi adigoo meel fiican jooga meel aad iyo aad u qurux badan ayaa joogtaa meel roobku intuu si fiican uga da-ay dhulkuna uu magoolay dhirtuna ay fiishay biyuhuna ay jiifaan ayaa casar gaaban cadceedu kuugu gashay adigoo kolkaa aan dhammayn karaynin muuqaalkaa iyo inuu qalbigaagu daawado indhahaagaba ka sokow ayaad aragtay cadceedda sii dhacaysa markaasaad intaad iskala garan weyday ayaad cadceedda la hadashay oo waxaad tidhi yaa shamsu laa taqrubi yaa shamsu laa taqrubi alla cadeeday ha dhicin cadeeday ha dhicin cadceeddu may ku maqlaysaa maxaad si ka nahiyeysaa cadceedda waxa weeye yaa shamsu laa taqrubi markaad leedahay waxa weeye waa tamani nahyigan gebigiisuba tamani unbuu u soo arooray cadceeddaasi inayna dhicin unbaa tamaniyeysaaba wa fi liraadati iraadada waxaa ku sugnaaday wa taxriimi taxriimkana waxaa ku sugnaaday maa kii ayaa ku sugnaaday fi lamri amarka ku sugnaaday oon amarka ku soo marnay laba mas'alo halkan isbarkan ayuu sheekhu ina xawaaleeyey oo cashirkeennii hore ayuu yidhi kaa hore dib ugu noqdo waan soo marnaye labada mas'ale maxay yihiin amarka markaynu joognay muctasiladu waxay yidhaahdeen amarka waxaa looga jeedaa iraado doonid oo waxay yidhahdeen markan marka wax lagu amrayo waxa weeye amarka ilaahay uu wax ku amrayaa waxa weeye xuruufta kan xuruufta markaan la eegaynin doonid baa jirta qalbiga iyo qofka ku dhex jirta oo doonid uu doonayo waxaa inaad samayso nahyigana haddaba doonid baa jirta bay qabaan muctasiladu la doonayo waxaa inaadan samaynin kolkaa waa kii sheekhu soo diiday ee yidhi may doonidaa naga daaya waxa ka dhalanaya haddaad tidhaahdo amarka doonid baa la socota inaad tidhaa ninkii ilaahay ogaaday inuu gaalnimo ku dhinto inuu gaalnimo ku dhinto ku ilaahay ogaaday iimaanka ma'muurba kuma aha ilan amarkii doonid buu ku macneeyeye ku ilaahay og yahay inuu gaalnimo ku dhimanaya sida abijahal iyo fircoon iyo iimaanka lamaba amrin inaad tidhaa mu'miniin inay noqdaan iyaga lamaba farinba inaad tidhaa ayaa ka dhalanaysa waayo iima amarkiibay ku macneeyeen doonid hadday doonid ku macneeyena ilaahay wuxuu doonaa dee wuu dhacaa inamaa amrunaa lishayin idaa aradnaahu an naqula lahu kun fayakuun idaa aradnaahu kol haddaan doonnaba waa inaanu ku nidhaahno ah oo uu ahaadaa ilaahay wuxuu doonaa wuu ahaanaya kolkaa hadday hadaynu nidhaa amarkii iraadaa ayaa ku jirta oo amarkan doonid baa wehelisa hadaynu nidhaa doonid doonid baa ku jirta haddaynu nidhaahno dee waxaan ilaahay wuu doonay waxa la amrayo ilaahay baa doonay haddana wuu dhici waayey wix ilaahay doonay baa dhici waayey baa ka dhalanaysa muctasiladii waa lala yaabay markaa nahyigana waxa la diidaye la iska nahiyayo ilaahay baa doonaya bay leeyihiin inaan waxaan la samaynin dee hadduu ilaahay doono inaan waxaan la samaynin miyaa la samayn lahaa sow ilaahay dadka zinada uma diidin haddaa tidhaa ilaahay baa doonay inaan la zinaysaninba de zinadu maba dhacdeen maba dha ilaahay baa wuxuu ilaahay doono u ahay ma ogtahay tahay waxa weeye dalab dalab lagu macneeyo oo hala yidhaahdo waxa weeye ilaahay wuxuu kaa dalbayaa inaadan waxaan samaynin uu kaa doonaya ma aha wuxuu kaa dalbayaa inaadan waxaan samaynin haddaba haddaad samayso ood adigu samayso dalabkiisii baad jebisayoo dee cuquubaad mudanaysaa markaa ah. xagga dalaaladana waxaynu soo dhiganay waxyaabo fara badan oo amarku keebuu xaqiiqo ku yahay keebuuse majaas ku yahay ah nahyigana taasoo baan ka hadlaynaa culimadu waxay yidhaahdeen nahyiga culimadu waxay yidhaahdeen nahyiga markay ka hadlayeen nahyigu wuxuu kutusaya ayuu xaqiiqo ku yahay bay yidhahdeen taxriim taxriim ayuu nahyigu xaqiiqo ku yahay intaba amarkii baynu ku soo marnaye amarka uun dib aynu ugu laabanno oo amarka aynu ku noqonno wa filiraadati iraadada waxa ku sugnaaday wa taxriimi taxriimkana waxa ku sugnaaday ma kiibaa ku sugnaaday filamri amarka aynu ku soo marnay amarka ku soo sugnaaday maa mara filamri amarka wixii nagu soo maray haddaba iraadada inuu nahyigu iraada ay weheliso iyo inuu dalab weheliyo waynu soo kala qaadanay in nahyiga dalaaladiisa aan loo dejiyey taxriim iyo inaan loo dejinin waynu soo kala waa sidii amarka oo kale unbuu ku yidhi barta ayaynu kaga baxnay waqad yakuunu inuu ahaado ayaa la arkaa nahyigii can waaxidin waaxid xaggi waqad yakuunu nahyu nahyigu inuu ahaado ayaa la arkaa can shay-in shay layska nahiyo waaxidin oo keliya waaba sida uu nahyigu u badan yahay waxaa dhici kara in shay keligiiya lagaa nahiyo waxa weeye walaa taqrabu zina oo kale zinada ha u dhawaanin zinadii inaad u dhowaato ayaa lagaa nahiyey waa shay waa siduu nahyigu u badan yahay shay qura lagaa nahiyaya waa kow wa mutacadidin mutacadid in lagaa nahiyo ayaa laga yaabaa shay fara badan in lagaa nahiyo oo mutacadidkaa jamcan jamcintiisaa lagu diidan yahay hadda keli keli laguma diidana inaad kan kelidii samayso laguma diidana kanna kelidii inaad samayso laguuma diidana inaad waxa lagu diidan yahay aad isku geyso mid kasta kelidii laguma diidana jamcintaa lagu diidan yahay waa sida aayadda qur'aankaa ah rabbi uu ku leeyahay laa tuic maxaa dee laa tutic minhum aaiman walaa kafuuran ha adeecin baa laleeyahay laa tudic minhum aaiman ow kafuuran awda bimacnaa wow baa lagu macneeyey waynan soo marnay laa tutic minhum aasiman ow kafuuran ha adeecin mid aasimoo dembiile ah ama kafuuroo gaalnimo badan eg oo kafuuroo gaal jamcintii jamcintii la jamcinayey ayaa la diidan yahay kolka sidii halkaa aynu ku soo maraynay oo kale ayaa lagu leeyahay inta sheeye badan la tiriyo ayaa lagu odhan karaa labadaa shay mid kastiba keli wuu kuu bannaan yahaye laakiin ha isku keenin laa tafcal haadaa ow daaka baa lagu yidhi laa tafcal ha samayn haadaa kan ha samayn ow daaka ama kaa ha samayn waxa weeye kan kelidii iyo kaa kelidii maaha wax laguu diidan yahay waxa laguu diidan yahay labadaba inaad la timaado ood wada samayso ayaa laguu diidan yahay haddaad labadaba wada samayso xaaraan baad ku dhacday haddaad mid keliya samaysana xaaraan kumaadan dhicin saasay ka dhigan tahay wa mutacadidin wax fara badan ayaa lagaa nahiyayaa jamcan welibana jamcintooda ayaa lagaa nahiyey waa kal xaraamilmukhayari xaaraantii mukhayarka ahayd oo kale unbay la mid tahay shay ilaahay kaa xarimay oo haddana mukhayar ah ama shay ilaahay kugu waajibiyey oo mukhayar ah sow ma jirin waajib mukhayara wax lagugu waajibiyey oo mukhayari dee wuu jiray oo waxaynu naqaanayba waajibka mukhayarka ah marka laga hadlayo hadda iminka eh, kafaarooyinka oo kale waxaa laga yaabaa in lagu yidhaah waxaa lagugu waajibiyey inaad saddex maalmood soonto ama waxaa lagugu waajibiyey inaad masaakiin quudiso ama waxaa lagugu waajibiyey inaad masaakiin aad libahu siiso ood waxhuwiso kiswo inaad siiso waajibkii muxuu noqonayaa intood isku wada keenta ma aha waa mid kamida uun xaaraanta haddaba oo kale waxaa dhici karta ashyaa fara badan in lagu yidhaha jamcintoodii baa lagaa xarimay laakiin keli kelidooda lagaama xarimin wa farqan kala geyntooda in lagaa xarimaa laga yaabaa ashyaa fara badan kala geyntooda ka hore jamcan bay ahayd oo jamcan bay ku cadfan tahay farqan kala geyntii baa lagaa xarimayaa xadiidkii bukhaarigi iyo muslimka ayuu ku tusaalaynaya waa farqanta ka naclayniba wey waa labada kabood hadda diinteennu ma ogola ka naclayni waa labada kabood oo tulbasaani la wada xidhanayo ow tunsacaani la wada siibayo lama ogolo diinteennu ma ogola labada kabood inaad labada cagood inaad midna kab ku xidhato midna aad kabka saarto maxaa haddaba lagaa nahiyey labadan kabood inaad farqi ku samayso inaad kalageyn ku samayso midna ku xidhato midna aad ka tagta cadaalad inaad lugaha u samaysa lagaa rabaa xadiiskii bukhaariga iyo bukhaarigu muxuu ahaa laa yamshiyanna axadukum fii naclin waaxidin midkiin yuuna lugaynin isagoo kab qura xidhan liyuncilhumaa jamiican labada lugoodba kaba ha u xidho ow liyakhlachumaa jamiican ama labada kaboodba ha siibo oo kabaha ha ka siibo labada lugoodba kabaha ha ka siibo hadaba maxaa la nahiyey xadiidkaasi muxuu nahiyayaa wuxuu nahiyayaa shay mutacadida kala geyntii shay mutacadida inaad kala geyso labadii lugoodee kabaha xidhnaa inaad kabaha kala geysood midna xidhato midna aad saarto ayaa la diidayaa laakiin haddaad wada xidhato ka hor maa la diiday lama diidin sidana de aynu u wada xidhanno haddaad wada cagaagnaatana miyaa la diiday haddaad wada cagaagnaato ood labada kaboodba iska siibta ka waran taana lama diidin laakiin inaad midna kab ku xidhato midna aad cagaagnaato ayaa la diidayaa waqad yakuunu inuu ahaado ayaa la arkaa nahyigu can waaxidin waaxid xaggii wa mutacadidin iyo mid badan oo jamcan jamcintooda laysku nahi laysku diidayo kal xaraami sida xaaraanta almukhayari lays siiyey oo kale wa farqan iyo mutacadid kala geyntooda laysku diidayo ka naclayni sida labada kabood oo kaleba weeyi tulbasaani waa la wada xidhan ow tunsacaani ama waa la wada siibi walaa yufaraqu baynahumaa la kala geyn maayo oo lugna kab loo xidhi maayo midna la qaawin maayo wa jamiican waxaa dhici karta in jamiicooga laysku diido jamiicooga kan iyo kan labaduba waa laysku diidan yahay iyagoo keli keliyana waa laguu diidayaa iyagoo wada socdana waa laguu diidayaa jamiica keli keli iyo jamiic ka zina wa sariqa waxa weeye in ilaahay aayadna tuugada kaaga diido aayadna zinada kaaga diido zinada keligeed laguuma ogola sariqadana keligeed laguuma ogola isku geyntoodana laguuma ogola haddaad isku geysoo tidhaahdo mar quraan zinana wada samayni tuuganimona wada samayni inta badan ba dee dembigu wuu isdoondoontaa baa la yidhaahdaa dembigu wuu isdoondoontaa hadduu qofku dembi ku dhaco waxa weeye daliica meesha taalla kolka intaasoo dembi ayaa loogu bishaaraynaya oo ku xiga tuug hadduu inan kufsado horta hadduuna dilin waa kii furta mobeelka koluu ka qaato wuxuunbuu horta ka qaadanaya hadduuna dilinba kolka haddaad haddaba meel iskugu keento oo tidhaahdo zinadii iyo sariqadiibaa meel layskugu keenayaa waa dembi dembi loo berkiyey oo waa xaaraan laba xaaraanood oo isa saaran weeye haddii zinada keligeed la eegana dee waa xaaraan haddii sariqada keligeed la eegana waa xaaraan oo sidooduu dembigu dee ayuu mid kastaba keligii waa xaaraan iskugeyntooduna waa xaaraan walasaxu qowlka sixada badan anna mulaqa nahyi nahyiga mulaqa ah walow tanziihan haba ahaada nahyu tanziihe lilfasaadi fasaad buu u sugnaaday sharcan sharci ahaan buu ugu sugnaaday filmanhiyi canhu ka laysku diidayo ayuu fasaadkaasi gelayaa waa in rajaca hadduu u noqdo annahyu nahyigu ilayhi shayga hadduu u noqdo ow ilaa juzihi ama juskiisa uu u noqdo ow ilaa laazimihi ama laazimkiisa uu u noqdo ow juhila ama se la garan waayo marjicuhu halku u noqonayo masaladan wuxuu ka hadlayaa hadday diintu shay inoo inaga nahido nahyigaasina nahyi mulaqa uu yahay nahyi mulaqa oon waxba lagu qaydin uu yahay shayga laynaga nahiyey baatil buu noqonayaa ma samayn karaysid shaygaa lagaa nahiyey waa shay baatila shaygaa haddaad samaysana baatil buu noqoni asalba waxa la yidhaha waa dee fiqiga in badan baad maqasheen hal yaqtadi nahyu maxaa la odhan jiray alfasaad aw albutlaan waa kelmad fuqahadu aad ay uga hadlaan wax lagaa nahiyo fasaad ma oo shaygii haddii la sameeyo xukunkiisu muxuu noqon shaygii lagaa nahiyey xukunkiisu muxuu noqon masalan jumcaha waxaa layna amray sow maaha kolka salaada loo adimo idaa nuudiya lisalaa min yowmi اljumca fascow ilaa dikri illaah wadaru lbayca wadaru lbayca baa laguyi waa amar wadaru lbayca ka tag nahyiguna dee didkiisu inuu nahyi yahay inuuna nahyi ahayn waa masale khilaafiya haddaba haddaad nahyi ka soo qaadato inuu yahay ood xilligii jumcada loo adimay kadib aad istiraam wax iibi iibkaasi mu ansaxaya mise ma ansaxayo dukaanlayda haddii aad tidhaha caagad biyaa isii waan oomane caagad biyaa iga iibi haddaad tidhaahdo xilligii kadibna ay tahay warku seebuu noqonayaa ma la odhanayaa ma ansaxayo mise oo xaaraan dembi unbaad gashaye caagadii biyaha eed iibsatay waa kuwa caadi ma lagu odhanaya mise xataa iibkaasi ansixi maayo xataa iibkaasi ansixi maayo bay culimada qaar badani qaateen waa masale khilaafiya laakiin sideeda haddii laakiin adigu ad tahay nin musaafiroo dee musaafira ama qof dumaraba atahay ama qof jiranoo xanuunsanaya ad tahay ama qofka dukaanka kaa iibinayaana dee qof isna macduura uu yahay ilan adigu hadaad musaafir tahayoo ninaan musaafir ahayn iibsan mayside waa inaad ka iibsataa dee qof dumara qofan jumcaha lagu lahay waa inaad ka iibsataa meheradaha hadday meheradu shaqaynayaan dadka ka shaqaynaya waa inay asxaabulacdaar noqdaan dadka loo shaqaynayaana waa inay asxaabulacdaar noqdaan laakiin hadday labadiiba asxaabulacdaar noqon waayaan ama labada daraf darafkood uu asxaabulacdaar noqon waayo dee meeshii waa xaaraan baa lagu dhacaya haddaba haddii shay laynaga nehiyo afar jeer buu ayuu ayuu nahyigaasi butlaan keenaya afar jeer nahyiga mulaqiihi sharciyan buuna ku keenaya hadduu u noqonayo daatada shayga waa kow in rajaca nahyu ilayhi waa shayga laftiisa u noqonaya iyo maya e eh, haduu u noqonayo juska shaygan laysku diidan yahe la samaynayo juskii waa juzu shay iyo maya e hadduu u noqonayo laazimkii iyo maya e haddii la kala garan waayo meeluu u noqonayo afartaa jeerba waxa laysku diiday baail buu noqonayaa baail wax alle waxba kama jiraan baad ka soo qaadaysaa masalan gabadhu markay caadada leedahay maxaa laga nahiyey gabadh caado le maxaa laga nahiyey salaaddii baa laga nahiyey hadday gabadhu caado leedahay waxa loo diiday gabadhaasi inay salaad tukato waa arrin laga reebay oo loo diiday weeye inay soontona waa laga nahiyey haddaba hadday tidhaahdo gabadhii caadada lahayd ilaahay markuu aniga salaadda ii diidaya anuu ii naxariisanaya anoo dhinacan ka dhiigbaxaya haddana inaan dhinacan eh, u cararo salaadii iyo khayraadkii kale iyo ayaa lai diidanaa ama anoo dhinacan ka dhiigbaxayo inaan soomo oon haddana af haysto ayaa lai diidanaa ilaa anuu ii naxariisanaye bes anu awoodayda anogo waan soomaya hadday tidhaa ka waran iyadoo caadadiina hadday tidhaa waan soomaya ama waan salaadaya hadday tidhaahdo eeg isla nahyigii ina tusay wuxuu ku dhacayay daatada sow maaha shaygan baadil buu ka dhigayaa soonkaasi jiri maayo waana talaacub bilcibaada ajri in looga qoro iska daayo dembi baa looga qorayaa soonkaasina jiri maayo salaadaasina jiri mayso nahy daatadii shayga ayuu nahyigani ku dhacayaa hadduu jus ku dhacayo ka waran juska haduu ku dhacayo nin baa ku yidhi beertaniga iga iibiyo midhaheega ama neef riman buu saylada keenayo wuxuu warlaxdaasaan iibinayaa wayna riman tahay sidaad ogtahay neefka adhigii waa boqol dollar boqol iyo labaatan dollar baan laakiin anu kaa siinayaa boqolku waa laxda kuna waa uurka waa ilmaha caloosha ku jira cafwan uryaanan odhanine waa ilmaha caloosha ku jira haddaba haddaynu nidhaahno eeg hadda ilmaha caloosha ku jira labaatan dollar iga sii laxda lafteedana maxay iga sii maxay iga sii boqol iga sii xisaabi oo lacagtii taqsiid noocaaya lagu sameeyo taqsiid cad oo noocaaya wey maxaynu samaynaynaa waa laysku iibiyey lacagtuna way kala leedahay dee waxa weeye waa jus bay u noqonaysa jus shaygan aad iibsatay jus kamida ayaa majhuul ah oon la garanaynin ilmaha caloosha ku jira maa la garanaya diintu may ogoshahay kolka haddaba haddii aad si ku iibsato iibkaasi waa waxba kama jiraan lacagtaadiina nin baad iska ayaa kaa qaatay adiguna nin adan nin nin kale aad eh, soo qaadatay xaaraan bay kugu tahay isna lacagtaadiiba xaaraan ku ah adna neefkana xaaraan kugu ah mid kastaba waa laba ninoo kaba kala xaday uun masaajidda sawmaydaanan marka kabaha laga qaato nin tuugaa imanayo kabuu qaadanaya ninkii kabahaa lahaa intuu meelahaa yaro joogjoogo unbuu meelaha kabadhada intuu eegunbuu kaba ku jira isna qaadani marka dambe war kabahan yaa ku siiyey ilan sideed siyood baa hantida lagu yeeshaaye kabahanaad kabarhka ka qaadatay xaggeed ka keentay may way foolxun yihiinoo waxaan u malaynayaa kii kuwayga qaataa ka tegey oo maxaad ku ogaatay inuu kii ka tegey maxaad ku ogaatay miyaadan arkaynin adiga laftarkaagu inaad dhinac tuug ka noqotay oo dee kaba kale qaadatay ilan kii ma kabahanaad qaadatay kii inuu leeyahay iyo in kale lama garanayo waad aragtaa haddaba nahyigaasi hadduu juzu shay u noqonayo muxuu keenaya keenayaa u shay hadduu u noqonayo butlaan buu keenaya waxaa laga yaabaa ardayda qaar inays yidhaahdeen qaacidatu tafriiq sawkii fiqhiga lagu yaqaanay qaacidatu tafriiq saw ma garanaysid qaacidatu tafriiq xagga beeqa beeca qaacida umaa la yidhaahda labaatanka doolar unbaa xaaraanahe boqolka doolar ninka xalaal buu u isagana inta labaatanka ka qaabilsanee uurka caloosha ilmaha ku jir unbaa xaaraane laxda kale xalaal sida taqsiid oo kale maya qaacidadu de waxa jirtay qaacidadii ahayd idajtamaca alxalaal walxaaraam quliba alxaaraam hadday xalaal iyo xaaraani meel xalaal iyo xaaraani meel iskugu yimaadiin yaa la rajaxayey yaa ma xalaasha mise xaaraanta koobkan yaree biyaha hadday kaadi yari ku tiixdo ma waxaynu kaadidii baa la maydhay baynu nidhana mise biyihii baa kaadiyoobay baynu nidhahnaa biyihii baa kaadiyoobay soo ma islamaynaan daadinaynin haddii nin muslim iyo nin gaali himidi wada qabtaan ay la halkan wada joogto wada gowracaan ma muslimka inu eegnaa mise gaalka ya gaalkaynu eeg xaaraantaynu rajaxaynaa xaaraanta xagga xaaraanta unbaa haddaad tidhaa shan hablood ban mar qura wada mehersanaya nin baa ku yidhi shan shantaa hablood nin wadaado loo wakiishay shantaa habloodba waa lai wakiishay shantaba boqol dollar baan kugu guuriyey hadda lama kala horraysiin haddii la kala horraysiiye afarta horu meherku qabanaya tashanaadna ma qabanayo haddii shantaba layskugu kaa qartee shantaaba boqol baan kugu wada meheriyey mid kasta lagu yidhaah ood adna tidhaa shantaba waan ku aqbalay hee xalaal iyo xaaraan kulmayso maaha afar xalaala iyo xabad xaaraana ma taqsiid baynu samayn mise waa laysla wada tuuri un waa la isla wada tuuri uun taqsiid ma jiro hal isla wada tuuruun bay noqonaysaa kolkaa mas'alatu taqsiid meelo kale ayay ayay ka shaqaysaa walasaxu qowlka asaxa ah anna mutlaqa nahyi nahyiga mutlaqa ah ee la iطlaaqay walow tanziihanba ha ahaada nahyu tanzih iyuna nahyu taxriimun hadda looma jeedo nahyigu nahyu taxriim iyo nahyu tanziih buu wada ahaaye lilfasaadi fasaad buu usugnaaday sharcan sharci ahaan filmanhiji canhu ka laysku diiday ayaa fasahaadaya hadduu salaad ahaa ama soon ahaa ama wax kale ahaa waa in rajaca hadduu u noqonayo annahyu nahyigu ilayhi shayga hadduu u noqonayo sida gabadha caadada ile salaadeediiyo soonkeega shaygu u noqonayay ow amase ilaa juz-ihi juzkii hadduu u noqonayo waa neefka laxda riman ee lagu yidhi iyadana intaa iga sii ilmaha caloosha ugu jirana intaasaan siinayaa waa ilaa juz-ihi juzkii caloosha ayaa dee khalad ah ow laazimihi ama laazimkiisiibuu u noqonaya laasimka markuu u noqonayaana waxa weeye awqaada manhiga ah salaadii la tukan jiray awqaada manhiga ah bacd alcasar sunno mutlaqa inaad tukato diintu way inoo diiday hadaba haddaad tukataba ka soo qaad bacd alcasr sunno mutlaqa sunnahaasi muxuu noqon ilain eeg nahyigu salaada lafteeda layskuma diidana salaada juskeedna layskuma diidana salaadu shay laasimkeegii ah oo zamankan bacd alcasarka ah ayaa laysku zamankan bacd alcasarka ah baa laysku diidan yahay kol haddii laazimkii salaada laysku diidan yahay oo bacdalcasara salaadaasi waa baail bacda subax la tukanaya bilaa sababta ahayd waa baail zawaalka tii la tukanaya bilaa sababta ahayd waa baail xilligan cadceedu soo baxayso xataa tartafica qadra rumxin waa baail xilligan maxaan ku cadceedu sii dhacayso waa baail laazimkaasi waa laazim aan ka fakanaynin waxaad ka warantaa laazimkaasi haddaba hadduu noqdo laazim ay ka fakan karayso ka warran ay ka badbaadi karto waxa weeye salaadii meelaha karaahiyada an ah lagu tukan jiray xeregeeshii iyo xamaamiyadii iyo taa culimadu waxay yidhaahdeen butlaan ma keenayo oo waxaa dhici karta salaadu baahida ay makaanka u baahan tahay makaanka dee halkan meelaan ahayn baad ku tukan kartaa halkan xeregeeshan meelaan ahayn oo caadiyaad ku tukan kartaa xamaamkan meelaan ahayn oo caadiyaad ku tukan kartaa walasaxu qowlka asaxa ah anna mulaqa nahyi nahyiga mulaqa ee la ilaaqay walow tanziihanba ha ahaadee lilfasaadi buu u sugnaaday sharcan sharci ahaan filmanhiyi canhu ka laysku diidaya dhexdiisa in rajaca hadduu u noqonayo annahyu nahyigu ilayhi shayga ow amase ilaa juzihi qayb ka mida uu u noqonayo ow amase ilaa laazimihi laasimkiisa uu u noqonayo ow amase juhila la garan waayo marjicuhu halkuu nahyigu u noqonayo haddii halkuu nahyigu u noqonayo la garan waayona baatil buu noqon oo maxaa sababay shaygana laba shay dhex noqnoqonaya shay haddii laguu diido shayga laguu diiday ma cibaada horta shay manhig iyo asal ma cibaada waan soo marnay hadda manhige makruuh buu makruuh ma cibaada ama manhig ma cibaada may maaha shay cibaada laguma diidayo shaygan waxa shay hadii amar lagu amrana waa shay cibaada ah hadii lagu diidana cibaada ma aha haddaba shaygii wuxuu dhex noqnoqonaya inuu cibaado noqdo iyo inuuna cibaado noqon dee asalkii baa loo noqonaya amaa nafyulqabuuli qabuulka anfintiisa haddii cibaadada qof baa cibaado sameeyo qabuulkii waa laga anfiyey ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi falan yuqbala min axadihim milulardi dahaban midkood lagama aqbalayo dhulka muggiyo dahaba eeg lagama aqbalayo un baa la yidhi qabuulki hadda ijzihii lama diidin lama odhan salaada cibaad camalkaasi uma gudmayo lama odhan qabuulkii baa la diiday ama waxaan ognahay xadiidkii muslimka man man ataa caraafan fasa'alahu can shayin fasadaqahu lam tuqbal lahu salaatun arbaciina yowman haddii qofkaa faaliyaha iyo kuhaanka kuhanadaa iyo kuwaa saxarada ah loo tago ee qeybka ka warbixiya oo qofku uu waxweydiiyo u sheegu rumaysto afartan subaxood salaada laga aqbali maayo baa la yidhi haddaba laba qodob baa kala jira la aqbali maayo marka lagu leeyahy qabuulku wuxuu keenaa ajri inaad ku hesho laakiin waxaa jira qabuulku ajri inaad ku hesho horta keenaa qabuul marka laga hadlayo camalka waa lagaa aqbalay haddii lagu yidhaa ajri baad ku helaysaa weeye ijzuhuna wuxuu keenaa gudnida uu kaa gudmayaana shaygani inuu kaa gudmayaana waxay keentaa inaan lagu cadaabin ma la timid waxay kolkaa culimmada qaarkood yidhaahdeen haddii eeg hadda shayga qabuulka haddii la anfiyo oo waxaa lagaama aqbalin lagu yidhaah salaadaa lagaama aqbalin haddii lagu yidhah waa daatu thawaab ma aha thawaab ma yeelanayso laakiin iyada laguma cadaabayo sidaa idhahaa weeyaan bay yidhahdeen oo waxay culimmadu kala saareen hadda u fiirso haddaad hadda salaad tukato salaad baa salaad baa horta lagu leeyahay duhur baa lagugu leeyahay duhur marka lagugu leeyahay duhurkaasi laba laba qadiyadood buu kuu qabanaya laba shay buu kuu qabanayaa labada shay uu qabanayaa maxay kala yihiin kow waa inaad horta isaga eh, dee waajibku saaran buu ahaayo aad ku badbaadid waad ku badbaadaysaa marka koobaad oo maxaad kaga badbaadaysaa duhurkan dee in lagaa laguu cadaabo maadan soo tukan lagu yidhaah kow inaad kaa kaga badbaado laba inaad dallacdo ood ajri aad ku dallacdo ile sawaabaa lagu siinayaa jannadana ilahay ajri kugu siiyo hadaba salaada haddii qabuulka lagaa anfiyo dallacaadii baa lagaa anfiyeeye oo ajri lagugu dallacayaa ma jire cuquubti cuquubadii waad ka badbaaday halkaas ay mareen culimada qaarkood sheekheynana habaa kamid a ah, cidda sidaa qabta baloodhad soo dhacday haddaad salaad ku tukato ee madhabka shaaficiyadu wuxuu qaatay baloodh baad soo dhacday salaad baad ku tukatay salaadaasi ajri male leh wax ajriya oo ay leedahay ma jiro haba yaraatee laakiin iyadu way kaa dhacaysaa way eg biyo ayaad soo xaday oo waad ku weysaysatay weysadaasi ajri male laakiin weyse ahaan way ku jirtaa madhabku saasuu qaatay culimada qaarkoodna dee maba jirta waa kay odhan jireen amaa nafyulqabuuli qabuulka marka la anfiyo camalka haddii qabuulka laga anfiyo faqiila waxaa la yidhi daliilu sixati inuu camalkaasi saxiix yahay buu kutusayaayo ajrigiibaa meesha ka maqan waqiila waxaa la yidhi alfasaadi daliilulfasaadi fasaadkiibuu daliilu yahay oo camalka inaanan ajrina ku helaynin isagana lagu cadaabi doono ayuu daliilu yahay ومثله waxa lamida نفي الاجزاء اجزاء hadii laga anfiyo amalkaas inuu ka gudmay hadii laga anfiyo kaama gudmin lagu yiraa waxa way waa daliilu sixa waxa way daliilu sixa amalku uu ansaxay ajri ku heli maysid weeyi maya ee ma ansixin ee waa daliilu fasaado fasaad uu amalkani waa baatil oo waxa way ajri ku heli maysid waqiila waxa la yiri daliilu nafyu الاجزاء oo ulaa isagaaba kaga haboon bil fasaadi fasaadka ka intaa yare u dambaysa aan kusoo celino amaa nafyulqabuuli qabuulka haddii la anfiyo oo camalka qabuulka laga anfiyo faqiila waxaa la yidhi daliilu sixati sixadii inuu camalku saxiix yahay baa loo deliishanayaa waqiila waxaa la yidhi meye alfasaadi daliilulfasaadi fasaadka daliilkiisii weeye waa haddii sixada la anfiyo qabuulka la anfiyo wa miluhu waxaa lamida nafyun ijzaai ijzaha haddii la anfiyo ijzihii gudid guditaankii uu kaa gudmayey baa la anfiyey kolkaa haddii guditaanka la anfiyo laba qowl baa ku jira oo maxay ah waa daliilu sixo iyo waa daliilulfasaad waqiila qiilna wuxuu yidhi owlaa bilfasaadi kan ada fasaadka kusii habboon oo camalkaasi ma jiro gebi ahaanba in sha allahu tacaala halkaa ayuu inoogu joogi doonaa cashirkeennii wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam